ilah salaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi wa atbaacih waman waalaah amaa bacd waxaynu ku jirnay kitaabka qaybtiisii labaad fasalkii lixaad baynu ku jirnay wuxuu ku saabsanaa aladabu maca alkhalqi waxaynu maraynay almuslimu aadaabuhu wa xuquuquhu qodobka afar iyo tobnaad ayaynu maraynay laba qof ee muslima ee islaamnimada ka dhaxayso qofba qofka kale xuquuqduu ku leeyahay baynu tirinaynay waxaan maraynay qodobka afar iyo tobnaad anlaa yaxsudahu waa inuusan muslimka qofka kale muslimkaa xasdin oo wixii midkanu dana uusan ka nixin wey anlaa yaxsudahu inuusan xasdin wey aw yadunna inuusan u malaynin wey bihi muslimka su an xuma uusan u malaynin wey aw yubgidahu inuusan u caroonin wey amuusan xarogelin aw yubgidahu inuusan caragelinin aw yataxasas aw yatajasas inuusan ceebihiisa raaraadinin aanu xaggiisa uusan tajasusin fii qowlih eebba hadalkiibaa u daliila tacaalaa eebba korahay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumay kahiiran in badan min adanni mala ah ina baxda dan malaha qaarkiisa idmun dembi wey walaa tajasasuu ha isxaabdaalaxanina walaa yaktab yuusan xaman bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale yuusan xamanin walaa yaktab bacdukum qaarkiin yuusan xaman بعضا qaarkii kale wa qowlih eebbaweyne hadalkiina waa u tacaala eebba korahay wuu yidhi walowlaa goor id samictumuuhu aada maqasheen ifkigii umuna caaisha la cantay wey baa waxaa la yska canaananaya haddii caaisha la yaqiinay qof muslimana ay hore u ahayd oo la yaqiinay waxaan laga faafiyee dambe hubsiinay u baanaayeen walow maxaa loo yeeli wey ilaa lama yeelin id goorta samictumuuhu ifkigii maqasheen danna almu'minuun dadka eebba rumeeyey raggaa inay maleeyaan iyo waalmu'minaat haweenka eebba rumeeyey inay bianfusihim iyaga nafafyaalkooda khayran wanaag maleeyaan maxaa taa loo yeeli waayey waxaa ilaah waafajiyey abuu ayuubin ilansaari radia allahu canhu baa warka intuusan maqlin wadaaduu qabee saxaabiyadahay ayaa maqashay warka wuxuu leeyahay caaisho suxun bay yeeshay culayskii warkay hayn weyday iyadoo aada u walwalsan oo xalaalaysa bay odaga kula soo dhacday oy tidhi waxaasaa la sheegay maxaa kugu dhacay waxaasaa la sheegay inay umuna caaisha radiallahu canha sidaa xun yeeshay markaasuu yihi adigu ma yeeli lahay waa ku odhaatay wadaadi waxaas maxaan u yeelayaa maxaad waxaasoo kale iila soo qaatay cashaa kaa fiican buuli waxaan adiga kaa suuragelin cayshana kama suuragalaan marka sidaan ayaddu tilmaantay ninka abuu ayuubin alansaari baa eebba waafajiyey marka qofka haddaad baraa'adiis iyo fiicnaantiisa taqaan iyada asala waxaan dambe laga sheegay dhaliishaa ee lagu ceebinayo taxaquq buu u baahan yahay inaad hubsato ayuu u baahan yahay qur-aankuna sidaas ayuu caddeeye ku soo aroortay wixii ku yimaada inaad hubsatid fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala saana soo aroortay walowlaa maxaa loo yeeli waaye lamaba yeelin id goortaad samictimuuhu ifkigii iyo hafaryadii waxay shan afre ayaad maqasheen inaydanna almu'minuun dadka raga eebba rumeeyey maleeyaan iyo waalmu'minaat kuwa haweene eebba rumeeyey bianfusihim nafafyaalkooda khayran maxay u malayn waayeen oo waqaaluu hadaa ifku mubiin waxaa kan beenumasha iska cad maxay u dhihi waayeen wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi laa taxaasaduu haysxasdina oo qofna qof kale wanaaggiisa uusan ka xumaanin ama isaga in loo wareejiyo uusan jeclaanin walaa tanaajashu haysfallisina suuq haddii la joogo wax la gadanayo oo laba qof ay isqaabilaan inay labadoodaa wax kala gataan ama ay beeca ku kala baxaan maahaane adiga intaad dhex inaad kii wax gadanayey aad tidhahid waxaan wax ka fiican baan ku haya ama kii kale aad tidhaahid lacagtan lacag badan baan ku haya tanaajusku waa ka afsoomaalka fallisid baa lagu yidhaahdaa waa la isku fallisay baa la yihaa walaa tanaajashu beexa isku fallisina ee labada afka isku haysa hala isu daayo ilaa ay ka heshiiyaan oy ka kala gadaan ama ay ku kala tagaan oy heshiin waayaan waxaa ka duwan markii naada wax lagu gadaayo marka sidana laleeyahay waa marka dadku laba u heshiinayo laakiin naada hadday jirto oo qof baa dhawaaqaya taa wax ku daridda lagu daray taa dhibaato ma leh iyadaa nafteedase waxay u baahantay qof aan raqba lahayn oo inuu wixii gata uusan rabin inuu soo dhexgalaa maaha walaa tanaajashu beeca ha isku fallisina oon lacagta ha isku badinina idinkoon beecay raqbadu lahayn walaa tabaqaduu haysu xaroonina oo qofna qofka kale yuusan u xaroonin wixii mashaakila idin dhexmarana si degan uga heshiiya walaa tadaabaruu haysu dhabar jeedinina oo intaad isgoysaan qofba qofka kale uu dhabarka u jeediyo taayayaan dhicin walaa yabic bacdukum qaarkiin yuusan gadin calaa bayci bacdin qaarka kale beeciisa korkiisa yuusan ka dulgadin wakunuu waxaad ahaataan cibaadallaahi yaa cibaadallah eebba weyne addoomihiisiyo ikhwaanan walaala noqda oo sidii walaalo waadba tihiin sidii walaalo u dhaqmo wey wa qowlih nabiga qowlkiisiina waa u daliil wuu yidhi iyaakum uxadiru iyaakum idinka muslimiintiiyo waxaan u kala digayaa wadanna male labadaasaan u kala digayaa yayan kulmin labada sababtu waxaa weeye fa ina wanna malaha wax la maleeya akdabulxadiid warka ugu beennimo badan wey oo beentan laysku laxnaday ay qur-aanka ku soo aroortay falacnat ullaahi cala alkaadibi beentaas iyada aba mala lagu tillaabsaday waxaan la hubsanin ee la maleeyey ee lagu tillaabsaday ayuunbaa been noqda wey haddii la hubsado inuu beenyahay horaa laga ogaanlah markaa laguma hadleen kolkaa malaha in laiska ilaaliyo iyaakum idinka muslimiintiiyo waxaan u kala digayaa wadanna male wax la yidhi fa ina danna malaha akdabulxadiid warkan ugu beennimo badan wey toban iyo shan allaa yakushahu qof muslima qof kale muslima beexa inuusan ku dhagrin aw yakhdacahu inuusan khiyaanin wey liqowlihi baa u daliila eebba weyne hadalkii tacaalaa korahay uu eebba yihi subxaana waaladiina dadka yu-duuna dhibaya almu'miniin ragga eebba rumeeyey waalmu'minaat gabdhaha eebba rumeeyey dadka dhibaya bikayri maa shay waxaan ahayn ku dhibaya iktasabuu ay galabsadeen oo qofkaan muslimkaa hadduu isagu dembi galo dembiga uu galay in lagu qaadaa nabadii xanawe kolka waa bimaktasaba laakiin gaf uusan gelin in lagu qaado waxay noqon bikayri maktasab bikayri maa shay waxaan ahayn ay igtasabuu galabsadeen qofka ku dhiba faqad ixtamaluu kuwaa waxay dusha u riteen buhtaag mubiinan cadwi iyagaa qiyaamo dembigii iyagoo xamaalaya geynaya wasadaqa allahu fii qowli liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wamin awsaari aladiina yudiluunahum bikayri cilmin alaa saa maa yasiruun oo qofka dembiguu galay iyo gafafku galabsaday isagaa qiyaamada soo xamaalay dusha ku keenay sida eebba u yihi subxaana walayaxmiluna ahqaalahum wa ahqaalan maca ahqaalihim walayus'aluna yowma alqiyaama amaa kaanuu yaftaruun waa la weydiinayo faqad ixtamaluu waxay qaateen wey dusha ku qaateen buhtaanan hafaryo waidman dembigal mubiinan cadwey wa qowlih nabiga hadalkiisii wa qowlihi qowlillaahi eebbaweyne hadalkiina waa u daliil uu yihi subxaana waman yaksib qofka samaystaa ee gala khadiatan gaf aw idman dembi khadiicadiiyo ismiga waxa u kala farqiyaa khadiicada waa dembi gaf loo galay ismigana waa dembi loo kasay waman yagsib qofka galabsada khadiicatan dembi uu gaf u galay haw idman dembi xadaasuu kas galay suma markuu dembigii galay ka gadaal hadduu khadiica u galay iyo hadduu kas u galayba yarmigana bihi dembiga bari-an qof dembiga kafayow ku gana faqad ixtamala wuxuu dusha ku qaatay buhtaanan afariyo nabyo iyo wa idman dembi mubiinan cadwi wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u daliil sala allahu calayhi wasalama man xamala qofka qaata waran iyo fiya qori qofka noo soo qaata iyo waman khashana qofkana dhagra ee maslaxada naga qariya labaduba falaysa mina innaga ummaddaa naga mid maaho falaysuu calaa hadyina walaa calaa dariiqatina jid muslim ma hayaan oo qof muslima jidkuu qaado inuu muslim kale la colloobo oo dagaal u qaadaa maaha waxaa kaloon bannaanayn in muslimiinta isdhagraano maslaxada iska qariyaana ma banaan xadiidkaas sababuu ku yimid baa jirtay in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yimid suuqulmadiina markaasuu nabiga wuxuu u yimid nin masako gadanayo ninka masakada gadanayana waxoogaa xafiifoo roob yara ayaa ku daay markaasaa masagada korkeedii waxoogaa dhibiciibaa madoobeeyey hadhow roobkii markuu qaaday ayuu masagadii u yimid kolkaasuu yidhi madowga kan waa kaa foolxumaynay kolkaa masagadii roobku gaaray uu gudaha geliyey si aan roobka gaarina cadayna kor buu soo mariyey nebigoo iska soconayaa yimid masagadii buu fiirfiiriyey markaa nabiga dan kale kama lahay gacantuu geliyey masakada inuu fiiriyo darteed kolkuu gacanta geliyey farihii nabiga baa qoyaankii gaaray markuu qoyaankii gaaray yuu nabiga weydiiyey maa haadaa yaa saaxiiba tacaam ninkaaga masagada gadanaya qoyaankaan taabtay waa maay asaabathu samaa yaa rasuulallah roob baa ku da-ay kolkaasuu yidhi oo hadduu roob ku da-ay maxaad madowgii roobku gaaray hoos u marisay man khashanaa falaysa mina kolka ama hala gataa mayaan la gadan waxaa suyayaa loo ogaado marka haddaad suuq waxgeyso inaad maslaxada muslimiinta ka qariso ma aha inaad xoolaha soo gaaxiso si caano loogu maleeyaa ma aha inaad wax fiican iyo wax xun isku dartaa maaha waxaaga siduu yahay u gado saanuu ku yimid korkaasaa nabigu yihi man xamala qofka soo qaata calaynaa anaga muslimiintaa korkanaga asilaxahu kaasi falaysa mina annaga naga mid maaha oo muslim muslim kale lama dagaalamo horena waa u soo marnay sibaabu lmuslim muslim afxumayntiisa fusuuqun ardaalnimo wey wa qitaaluhu la dagaalamidiisaana kufru wey idan labadii waa isfasireen xadiidkii kale nabigana waa lamid calayhi salaatu wasalaam uu yihi laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin haddaan dhinto ka gadaal sida gaaladoo kale hayswarjeefina hayslaynina idan qof muslima dilidii wax sahlan ma aha kolka man xamala qofka soo qaata calaynaa korkanaga asilaaxahum iyo waman qofka khashana na khayaana maslaxadiiyo runta naga qariya lafaduga falaysaa mina annaga naga mid maaha wa qowlih nabiga hadalkiisa uu yihi man baayacta faqul laa khilaafa xadiidkaana sabab uu lahaa wadaad saxaabiya ayaa laga caqli badnaa xoogaa caqliga ayaa ku yeela markaasaa mar walbaba suuqa lagu kufin jiray laga caqli badin jiray xabashuu nabiga u keenay yaa rasuulallaahi mar walbaba waa laiga rayaa buu yihi waxun baa laiga qariya waxbaa laiga qaata waa laiga bursadaa markaasaa nabiga ra'yigaan baray oo yidhi man baayacta qof alla qofkii aada wax ka gadato oo daxba idin dhex maro faqullaa khilaaf marka hore waxaad tidhaahdaa waxbaynu kala gadanaynaa laakiin dhagari ma jirto kolka haddii shardigaad hormarsatay man faqullaa khilaafa haddaad hormarsatay oo hadhow lagu khalday lagu khayaanoo lagu dhagray waxaan fiicnayn lagu qariyey goosaad ceebtii ogaato awal baa shardi ku yiilay wixii ceebta lahaa waad soo celinaysaa ninkiisii baa leh adigaagana waxagii saliimka ah ayaad qaadanaysaa shardigaanu xiray markay hadhagri kala markii baax iyo gorgorada la bilaababa wuxuu yidhahdaa laa khilaafa isdhagridii ma jirto haddaad beeni sheegto maxaagii waa kugu soo noqonayaan anna waxaygaan leeyahay sidaanuu nebiga yidhi man baayacta qofkaad la beexsantid oo gorgore la geshid faqul waxaad tidhaahdaa laa khilaafa dhagari ma jirto yacnii khilaafadii ayuu noo fasiray laa khadiica khayaano ma jirto wa qowli nebiga hadalkiisiina waa uu daliil calayhi nebiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelye ha ahaatee u yihi nabiga maa min cabdin addoon ma jiro yastarciihi illaah eebba uu ka ilaalin weydiiyo ra'yatan dad waa qof mas-uula ah, xil qaran qaaday madaxweynuu noqday wasiir buu noqday governatoruu noqday diisi buu noqday qaali buu noqday wuxuu noqday mucalim takhtar buu noqday ra'iyadu waxa wey haddaan doonto saajin hal alif la noqo ee haddaad xil qaran leeyahay qaadid hawshii markaad qaaday kadib yamuutu dhinta yowma maalin uu yamuutu dhintay wahuwa isagoo kaashun dhagray biraciyatihi dadku ilaalinayay ee mas-uulka ka ah hadduu madaxweyneha ama meel ka hoosaysaayay dadkiibuu dhagar ka galay isagoo dhagartii qabuu ku dhintay sidaa hadday dhacdo ilaa xarama allah eebba weyne waa xarima calayhi korkiisa aljannatu ka xarimaa kolkaasoo gaaluma eka oo kale sababta waxaa weye taxriim jannada inaan hore loo gelin oo dib laga gala ha dhacdo laakiin taxriimba hadduu yimaad qofku muslim ma qofka muslim ma aha waxay la mid tahay innahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljanna waxay la mid tahay kolkii ahlunaarka iyo muslimiinta ay wada hadlaayeen oo qoladii naarta ku jirtay wanaada asxaabu nnaar asxaab aljanna bay u qayliyeen maxayna yidhaahdeen anafiiduu calaynaa min almaa'i aw mimaa rasaqakumullah barwaaqadaad ku jirtaan ee baad iyo biyaba leh korkanaga ku soo daadiy anafiiduu calaynaa min almaa aw mimaa rasaqakumullah kolkay yidhaahdaan codsigaas ahlunaarkay qadimaan ahlu jannaha maxay yidhaahdaan ina allaha xaramahumaa alalkaafiriin gaala meeshaan shaqo kumale idan waxaad moodaa haddii la yidhi xarama allaahu waa kelima aada u qallabsan kolka in la awiroo la yihaa dhagartu gaalnimo maehe hadduu ninkan madaxweynaha ama boqorka dadkiisii dhagray maca saabiqiina geli maayo kolkii gafkuu galay noocadaaba ka gadaal buu iman doonaa suuragalow laakiin nasku yaa buu leeyahy dhagar hadduu ku dhinto inuu janno galo waa laga xarimay waxaan muslim ahayn buu wegi maa min cabdin addoon ma jiro yastarciihi illaahu weaba ka ilaalin weydiiyo raciyatan dadweyne ilaalintood danahoodiiyo maslaxadooda ayuu ilaalinaya iyagii naftooda uu iska ilaalinaya waa khaldayaan waana kala ilaalinaya kolka ninka kan mas-uulkaa madaxweyniye melig mid lagu sheegaba waa qowsaar wey dadkuu madaxa u yahay uuna qowsaar u yahay iyagii dantoodu ilaalinaya dhexdoodii waa kala ilaalinaya isaguna iska ilaalinaya maxaa jira been bay kuu sheegayeen waxaan jirin bay kuu sheegayaan qof beriya bay soo falkinayaan ama mid mujrima bay kaa qarinayaan adiga iska ilaali iyaga kale ilaali danahoodana ilaali ilaaliyo weeye marka maa min cabdin addoon ma jiro yasarciihi illaahu eebbaweyne uu ka ilaalin weydiiyo raciyatan dad yamuutu dhinta ka gadaal yowma maalinta uu yamuutu dhinto wahuwa isaga oo kaashin dhagar galay liraciyatihi dadkii ilaalintooda lagu ogaa uu dhagar ka galay ilaa haddii uu jiro xarama allaahu eebbaweyne waa reebay calayhi korkii aljanna ayuu ka reebay meeshuu tagayo waa taqaanaan laba guri unbaa meesha ku taal sida adduunkaba laba loogu yahay huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafir wa minkum muumin labadaasa adduunka lagu yahay caaqibatu lamarga marka la dhammaanayana fa minhum shaqiyun wa saciid baa layahay labada gurina fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciid guri saddexaad ma jiro haddii janno laga xarimay cid ha weydiin meeshuu aaday naar buu ku jiraa waa qawli nabiga hadalkiisiina waa u daliil man khababa qofka fasaadiya zawjata amri'in qof muslima naaguu qabo ayuu ku kharibay ku dulmiyey oo ku diray oo uu ka qaatay ama kama qaadan laakiin labadoodiibuu kala dilay aw mamluukahu addoon uu lahaa uu ku fasaadiyey nabiga wuxuu yidhi falaysa mina naga mid maaha annaga karantil wey waataynu nidhi dunuubta waaweyn ee kabiirada ah tilmaan bay ku kooban tahay falaysa mina ka mid wey markii nabiga yidhi qofka sidaa yeela naga mid maaha in kastao culamada ay isku khilaafeen falaysa mina tafsiirkeeda maxaa laga wada muslim maaha miyaa loo wada oo qofkii magaalba qad qiila daalika waa la yidhi qolana waxaa la falaysa mina calaa hadyina wa calaa dariiqatina waddadii eebba jideeyey aniga nabiga ana aan idin baray waddadii nin haya oo nugu dada maaha idan waxaad garatay wixii muslima ee diinta ku dhaqma ayuunbaa ama walaalaha ama muslima qofkii diinta ka lexdayna ka mid maaha dadki man khabada qofka kharibee fasaadiya dulmiyee ku dira sawjata mri'in qof naagu qaba ku dira aw mamluukahu ama adoonuu leeyahay falaysa mina naga mid maaha wamacnaa khababa afsada qofkii kharibo xiriirkii ka dhaxeeyey baleeyo wey oo wakhadaa dhagra ka gadaan lix iyo toban anlaa yaqdirahu qof muslima qof kale muslima waa inuusan dhagrin qadrigu khiyaanadii iyo qishigii ayuu la macno yahay laakiin wuxuu uga duwan yahay ballan bay u badantah wax la ogaa ama waa la ballamay waa la isdhaarsaday nabad baa la ahaa arrintii buu bedelay taasaa la yidhaahdaa iyaduna aad bay u adagtay waxaa soo arooray oo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka hadduu dhagarta galo ballan jabiyo in qiyaamo markii la tago calan dabada loo suray maraa dabadiisa laga laalaadinayo bandiirada maxaa marada ku yaalla haadihi qadiiratu fulaan ibnu fulaan hebel hebel dhagartiisii wey kolka sayajzihim wasfahum isaga hadduu dhagar qarsoodi a galay waa la kashifay bayna alkhaaliq waalmakhluuq qiyaamahaas ilaahay addoommaha tuban yihiin ayaa calan loo suraya laguna qoraya hebelkii dhagarowga ahaw dhagartuu galay baana calankan u noqday wey anlaa yakdirahu waa inuusan muslim muslim kala dhagrin aw yakhuunahu waa inuusan khayaanin aw yakdibahu waa inuusan u been sheegin isla dhagartii wey ama isagoo run sheegaaya kushanka been sheegsiinidu been baad sheegaysaa uusan odhan aw yumaatilahu hadday dayn ka dhaxayso inuusan meermeerinin wey oo qofka muslimka qofka kale muslimka hadday dayn kala qaataan waa in sidii daynta loo kala qaatay loo fuliyo hore waataynu calirnay oo nidhi atwalu aayatin fii kitaabillah ilaah kitaabkiisa kariimkaa aayadda ugu dheer daynkaasay ku saabsan tahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu markaa in la qoro oo markhaati loo sameeyo wastasiduu shahiidayni min rijaalikum haddii intaa la waayoo laysaaminana xataa rahan wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihun faruhunun qirawe farihaanun qirawe farihaanun maqbuuda intaasaa laysaba dhigay markhaati iyo qorid iyo rahan markaa sidii in lagu kala baxo wey aw yumaatilahu yuusan meermeerinin fii qadaa'i dayni dayntiisa gudidiida gudidaa gudaheedii yuusan meermeerinin liqowlihi tacaala ha u daliila intuba inayan banaanayn inuu muslim muslim dhagar ku sameeyo khiyaano ku sameeyo been u sheego meermeeriyo waxaa u daliila qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow awfuu buuxiyo dhammaystira bilcuquudi ballamada marka ballamadii oo dhan cuquudii oo idil in la oofiyo wey awaamirtii eebe iyo nawaahidii iyo xalaashii iyo xaaraamtii iyo wixii laysku ogaaday iyo nadarkii waxaasoo dhanba cuquud baa la yihaa kolkaa wixii laba muslim ay guntaan mid walba waxaa laga rabaa waxaa la guntay qaybtuu ku leeyahay inuu buuxiyo oofiyow yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo awfuu waxaad oofisaan bilcuquud ballamadaad gunideen arrimahaad ku ogaateen heshiiska idin dhex maray ee aada gunideen oofiyow wa qowli eebbaweyne hadalkiina waa u daliil dad badan buu ammaanayey waxaa lagu daray walmuufuuna kuwa oofiya bicahdihim ballamaday galeen ee bal la galeen addoommada la galeen naftooda la galeen idaa caahaduu hadday ballan galaan kuwaasaa la ammaanay gebagabada ayadda ulaa'ika aladiina sadaquu wa ulaa'ika hum ulmuttaquun ayay ku dhammaata ayaddii dheeraydu ee samafalka kulmisay laysa albiru an tuwalluu wujuuhakum qiro kale laysa albira an tuwalluu wujuuhakum hayadii bay ku jirtay waalmuufuuna kuwa oofiya bicahdihim ballamadooda idaa caahaduu hadday eebbe iyo addoomaha la ballan galaan wa qowli eebbaweyne hadalkiina waa u deli uu yihi waa awfu oofiyoo dhammaystir oo buuxiya bilcahdi ballanka aad gashaan waxaadna ogaataan haddaad oofisaan iyo haddaydaan oofinba ina alcahda ballanka la yeesho kaana wuxuu noqday cahdigii lagu ballamay ee la isku ogaaday mas-uulan eebba horti mid la weydiin doono wey wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u daliil sala allahu calayhi wasalama eeba rasuulka korkiisa naxariisiyo nabadgelyaha ku badiye uu yihi arbacuun afar waxyaalood man ruuxa ay kunaa afartaas fiihi gudihiisa ku jiraano maskaxda iyo maanka iyo qalbiga iyo caloosha afartaa waxyaalood qofka ku haya kaana wuxuu noqdaa munaafiqan uurka gaal khaalisan baraxla oo munaafiqnimadiisu waxaa tahay waman ruuxa ay kaanad ahaatay fiihi gudihiisa maskaxdiisiiyo maankiisa calooshiisa iyo qalbigiisa khaslatun mid minhunna afartaa ka mida qofka ana kaana waxaa ah fiihi gudihiisa ahaaday khaslatun waxba ahaaday min annifaaqi munaafiqnimo ka mida xataa yadacha ilaa uu ka tego wey afarta hadday ku kulansan yihiin waa munaafiq mid hadday ku sugan tahayna hal calaamo munaafiqnimo ka mida ayaa ku jirta maxay markaa afartii yihiin kow waxaa wey idaa tumina haddii la aamino waxaa lagu aaminay sir buu noqonaya hadal buu noqonaya maal buu noqonaya wax guud buu noqonaya wax gaar ahaaneed buu noqonaya allah kugu aaminay oo ammaanada waxaa ugu weyn atakaaliifu sharciya xilka eebba noo diray ee awaamirta iyo nawaahida iyo xalaasha iyo xaaraamtan u wen yihiin een alla hortii ka qaadnay iyadoo uunkii naga waaweynaa diideen wasadaqa allaahu fii qowli ina xarubna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal waa acdamu lmariyaat acdamu lmakhluuqaad maaha waa laga waaweyn yahay laakiin inta inoo muuqata saddexdaanaa ugu waaweyn acdamu lmar baa la yidhaah ama acdamu lmakhluuqaad carshigaa u weyn kursigaa xiga waxoo dhanba samada waa ka wan yihiin jannadiiyo naarta waa kasii wan yihiin samaawaadka kolka acdamu lmariyaat baa loo bandhigay inaa caradna alamaana cala asamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha waxamalaha alinsaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu allaha warasuul wa takhunuu amaanaatikum idan ammaanada wixii eebba nagu aaminay amaynu inaga isku aamino laba gaar ahaaneed laba guud ahaaneed intuba ammaano wey kolka idaa tumin xun haddii lagu aamino khaana doodaysaan waa gar naqsanaysaan muslim baa idiin qaybinay ama maxkamaad tagteen waa la wada hadlaya kolka haddaad isnagaajisid oo qofkaan ka gareel keliyeed dantaada tahay asaadan runiya been jeclayn munaafiq baa tahay waxaa la rabaa markaad garramaysa nafteeda runta sheeg adigana waxaa kaa maqan sheeg waxa kugu maqana sheeg kolka markaad warramaysid nafteeda alinsaafu min nafsik inaad naftaada ka garsoortid oo gaf waxaad leedahayna aada qaadatid waxaa lagaaga gardaran yahayna aadan wax ku darin ayaa la raba waidaa khaasama hadduu murmaayana fajara waa hagaagtamaya oo qofkii kale buu nabayaw afartaa waxyaalood idan afartan ammaano la khiyaane iyo sheeko been lagu dari iyo ballan la dhagri iyo muran lagu been sheega iyo waa kabiira min alkabaa'ir idan nifaaqii munaafiqna waa lagu sheegay marka nifaaqii wuxuu u baahan yahay laba in loo qaybiyaa laga maarmaan labuu noqonayo mid waa ictiqaadi midna waa camali hadda waxaan tilmaanay khayaano la galo iyo war been lagu daro iyo balan la dhagro iyo dood lagu dheelo intaba waa wax la sameeyey camal wey laakiin nifaaqa ictiqaadiga ah waa marka ilaah iyo nabi iyo diin iyo rasuul iyo janno iyo naar iyo waxaan la sheegayaaba adan rumaysnayn maskaxdaada imaankaagaba ma gelin laakiin adoo dan ku wato unbaad afka keliyeeta yaan muslim ka tahay yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim walallaha lama yagtumun idan kuwaas waa gaalo cad wey kuwaana waa munaafiqiin kolka nifaaqii baa camali iyo ictiqaadi u kala baxayo ictiqaadi hadduu yahay adigii waad gaalowday gaal baad noqotay waxaad ku daratay kolka ina allaha jaamicu lmunaafiqiin waalkaafiriina fii jahannama jamiican bal waxaa qur-aanka kariimkaa ku soo aroortay in munaafiqu uu ka cadaab qallafsan yahay gaalka kamaa fii qowlihi tacaala ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaari idan nifaaqan waa nifaaq camalya idaa tumin haddii la aamino khaana wixii lagu aaminay buu khayaanaya sir hadduu ahaa waa kashifaya xoola hadduu ahaa waa dhunsanaya mas-uuliye hadday ahay iyo xil waa u dayacaya waidaa xadad hadduu warramayana kadaba waxaan jirin buu ku daraya waidaa caahada hadduu ballan galaana qadara ballankii buu dhagraya waidaa khaasama hadduu doodayo murmayana fajara waa been sheegaya waa hagagtamaya wa qawli eebbaweyne qowlkiisiina waa u daliil uu yihi waqaala allahu tacaala qaala allahu tacaala eebba wuxuu yihi wa xadiid qudsiya nabigii baa warinaya kolkaa kanoo kale qur-aankii buu lamid yahay min naaxiyati alcamal waalictiqaad halaahatun saddex dadka kamida eebbaale subxaana ana aniga eebbaweynaa rabulcizati waljalaal baa khasmuhum qiyaamo la doodayo anigaaba la doodayo haysta wey saddex aniga eebba haysta kolkaa qof eebba haysta xagee galay yaase kaa fujinay wahuwa yujiiru walaa yujaaru calayhi isagaa badbaadiye eebe oo qof uunka haysto ayuu ka badbaadin karaa laakiin markuu isagii ku hayso ee kaa badbaadinaya wahuwa yujiir isagaa wax badbaadiya walaa yujaaru calayhi qofu haysa lagama badbaadiyo markaa iska ilaali halaatatun saddex ana aniga eebaweynaa waa khasmuhum haysoo ka soo horjeeda yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda kan koobaad waxaa wey alawalu rajulun waa nin acdaa bixiyey wax bi aniga igu bixiyey huma ka gadaalna wixii buu dhagray waxa weeye siday soomaalidu cadaleeda oo xadiidka tilmaamayo min bacdulmithaal waxa wey labadan qof xumaan baa udhexaysay markay xumaan udhexaysay bay ka heshiyeen xumaanta xumaanta markii laga heshiiye sidee la yeelo kitaab baa laismarsada waa la isdharsanay wixiina dhex maray dhiig iyo dhaqan iyo xumaaha inaynu ka heshiinay baa eebba nala ogyahay haddaba qofba qofka kale kalsoonidii eebbuu ku siiyey kolka eebbaa saddex ku noqday labadoodii goor muu ku noqday hadday labadooda afka ka heshiiyaan ayaan eebba soo qaadin wax dhexdooda ayaan bay ahaan laakiin eebba markii lasoo qaaday ee magaciisii laysku dhaarsaday ee eebba laysku aaminay hawshii eebba lagu daray markaa eebbaa ku darmay axtaa bi aniga sababtay buu qof kale wax ku siiyey suma qadar wixii adiga sababta uu ku siiyey ayuu dhegray taasoo kale xataa infaaqii iyo sadaqadii nafteedii waa noqon karta hadaad qof miskiina tira ilaah daraadii baan wax kugu siinaya kama bixi kartid adaa ilaah soo hadal qaaday marka soo hadal qaadida eebe qiimi gaaray leeda waxaa nabiga ka sugnaatay inuu yihi man sa'alakum billaahi faacduuh qofka magacayba wax idinku weydiisaa siiya wuxuuna reebay nabiga in eebba wax laisku weydiiso ixraaj baa meeshii imanaya yaan eebba wax laisku weydiisani raximka wax isku weydiista walaalo waxisi ee walaalo ilaah dartii waxay ku saadaad tirahay oo adigii saa'ilkaa ah, aada su-aasha ku dartid ka inuu kuu diida xaqumale adna marka hore inaad eebba wax ku weydiisata xaqumale idan markii eebba lasoo hadal qaado hawshii eebba lagu xusay isagii baa ku darmaya tixgelin gaaray mudan tahay labadii jaanib ay hawshaa dhexmartay inay ilaaliyaan oy fuliyaan kolka kow waxaa laga bilaabay dad aniga hawsha igu daray daraaddayna wax isku siiyey kolkii dambena dhagar galay anigee baa qiyaamo haysta oo odhanaya haddaad hawsha igu darteen maxaa loo fulin waayey rajulu nin acdaa wax bixiyey ballan iyo kalsooni iyo maal iyo ammaan bixiyey bi aniga eebaa ayuu ku bixiyey uma hadduu aniga magacayga wixii ku dhiibay ka gadaan muuqadala wuxuu magaciga ku dhiibay uu dib ka dhagray ka labaad wa rajulun nin wey baaca xuran qof xura gatay oo faakala hamanahu tamantiisuu xunay qof xura oo suuq la geeyoo la gado uma badna soomaalida soomaalida uma badna waxay taqaan ma laakiin gaalada iyo xarabtaba waa yaqaanaan iyo carabtaba qofka inta la dafo ayay yaqaanaan meel un bay soomaali uga soo dhowaanaysa soomaali oo dhanna mehe gobollada la degay qaarkoodu waxaa weeye gabdhaha markii la guursanaayo dadka qaar ba siba u kala guursada mandiqo waxaa jirta haddii gabadhu ninka ay raacdo waa gaal laakiin haddii laga soo doono waalidka waa la isku wargelinayaa marka waxaa la oranayaa hebelow gabadhaadi baan soo doonan doonaa habeen fulaan nagu talagal waayahay buu ohanay kan gabadha raba inuusan goobta iman baa laga yaaba afminshaariya bahalluu soo dirsanay kii gabadha dhalayna goobtaba iman maayo kuwa lamiduu ka horjeedinayo bahallaa gogoshii fadhiisanayo kolkaasaa labadii midna ma jogan kii gabarta dhalay ee laga rabay iyo kii gabarta rabay midna goobta ma fadhiyo labada afminshaar baa wada hadlaysa kuwii baa odhanaya gabadhiina hebel qabnaa kuwii kalaa odhanaya war waydin siinaynaay xilo diida nagama dhacaysa xeer muslim wey ee maxaad bixinaysa shan xibin baan bixinayna xibin waa ama shan geela ama waa tiraariya ama waa toban loo ama waa qori ama waa faras kolkaasuu leeyahay war shan hooyadeedba lagama bixin walaasheedna lagama bixin ee toban ma bixinaysaa war toban magteedii ma aanu gelin waa nagu badan tahay lix baan ka dhignay annagana waa soo daynay sideed maogoshiin sida dalac naasil loo wado ku dar ka dhin toddoba xibin baad isku gacan qaaday soo be maa wax beecad sooma kolkaa kadib baa iijaabkii baxaya ninkii marka hadduusanba wixii haynin waa kitaabaysan yahay gabadha waa laisaga meerinayo habeenkuu yimaadana ninkaagu adeeg baa laleeyahay laakiin ilaa tobankii uu kamilo toban aniguna ha dhashe waa la haysanaya iyadii baa raxmada gurigay joogaysa waxay kaliftaa markaa dadka qaarkii inuu muslim sooxado qaraabadiisi uu tago ninka walaashii qabo koriguu ka soo xado uu walaalkii u tago meel degan neef ka soo xado qolo kaleo qaraaba u tago ama shisheeye hadduu rabo uu geel ka soo xado idan halkaasay uga soo dhawaataa laakiin soomaali hadda ka hor ma aqoonin qof xura oo inta la dafo oo suuq la geeyo waa addoona iga gad la yidhaah sidii nebi yuusuf ku dhacday ma aqoonin soomaalida carabta waa taqaana gaaladuna warkeed badda maraykanka madowana addooma la gatay wey intooda badan carab baa kasoo dhoofisay afrikada madmadow ama mustacmir gaaladii gumaysan jirtay muslimiinta baa soo dhoofisay maraykankaa loo keenay oo ka fog markaa aan dadka madow daris laahayn hadeerna halkee marayaan iiday ka batay kaa janaarkii maayo allah haysta wa rajulu nin baaca gaday xuran qof madax banaan oo goba oo fa akala hamanahu lacagtiisii haddana cunay kii saddexaad waa kan wa rajulu nin istajara shaqaalaystay ajiiran shaqaale oo fastawfaa ka dhammaystirtay minuu shaqaalihii wixii uu shaqaalaystay oo dhan buu u qabtay walam yucdih isagusan ma siinin ajrahu hornaatadiisii ma siinin kaasna anaa qiyaamahaysow tanaa laga yaabaa inay noo timaaddo warajulu nin istaajara ijaar qaatee shaqaalaystay ajiiran shaqaale fastawfa ka hoobsaday minhu xaggiisa ujratu camalkii buu ka hoobsaday walam yucdi masa siinin ajrahu camalkii lagu heshiiyey ujratulcamalki ma siinin wa qowli nabiga hadalkiisiina waa u daliil uu yihi madlul ghaniy ninka hodana ee awood la meermeerintii dulmun gardarrow dayn baa mid kugu lahaa awoodna waa leedahay inaad wixiisii siiso oo kanna aada wixiisii u naqdo adigana madax banaanaato laakiin ma rabtid shaksiya malihi dulli baa tahay kolka adigoo awood leh baad meermeerinaysaa qofkii wax kugu lahaa maanta bariyey ayaan kala imo taasi dulmi bay noqotay madluul khani qofka hodana meermeerintiisa uu saaxiibalxaqi meermeeriyo ulmun gardarro wey wa idaa utubica haddii la raacsiiyo axadukum qofkii calaa mali-in mid maal qaba korkii falyatbaxa raaca wey xawaaladii wey xawaaladii wey kolkaa middan innaga aynu naqaan hadeer ma aha ee xawaalada lagu yaqaan fii kutubi alfiqhi muxiil iyo muxtaar iyo muxaalu calayh iyo laba day waxaa weeye cumar cali buu ku leeyahay boqol riyaal calina cismaan buu boqol kale ku leeyahy cumar cali buu boqol ku leeyahy calina cismaan buu boqol ku leeyahy marka cali hadduu yidhaahdo cumarow boqolkaad igu lahayd cismaan baan boqol ku leeyahay ka doono cismaan hadduu maalqabeen yahay cumar waa inuu cismaan ku wareegaa waxaa marka meesha ka baxay cali waxba lagu mari kolka labada daynood waa dayntu cumar cali ku leeyahay ama cali cismaan ku leeyahay laba daynood idan ninkaan dhaxda ku jira calia muxiil baa la yihi cumarkaan la wareejinayana muxtaal baa la yihaa taa ku dheeflay dhihi jireen culamada soomaali oo cumar kolley boqol buu leeyahay ama cismaan baa siinaya ama cali baa siinaya amaa muxaalu calayhi cismaan waa ninka cumar korkiisii lagu wareejiyey kolka muxiil oo cali ah iyo muxtaal oo cumara ah iyo muxaalu calayhi oo cusmaana ah iyo labadii daymood marka nafteedii baa beexa xawaalada waxaa weeye marka cali uu soo jeediye talada oo yidhaha cumarow waa adigii boqol igu lahaa annagu waxaan boqol ku leeyahay cusmaan ee waxaad yeeli cusmaan boqolkii ka doono cumar markaa labaa u furan inuu yidhaha yeeli maayo aniga cusmaanna ma aqaan waxna ka doonan maayo haddaan aqaan aqaantoona adaan waxaagii kugu leeyahay wixiina aan kaa rabaa amar khiyaar buu leeyahy laakiin markuu ogolaadaa kadib ees yidhaahda waa aqbalay cusmaan hadduu yidhaha wax ku siin maayo iska waayo cumar cali kuma soo noqon karo beew beew xawaalada kolka waa taa xawaala fiqhiya xadiidkanana waa sala xadiidka marka waa amar oo nebiga wuxuu leeyahay maxaad ku diidi ka lagugu wareejiyey hadduu maalqaban yahay maxaad ku diidaysa shaksiye hadduu leeyahayna wixii waa ku siinaya haddii uusan shaksiye lahayna maxkamooyinkaad geynaysa maxayga waa ka qaadanaysa ku noqod cali malihid kolkaad aqbashaa kadib wa idaa waidaa utbica haddii la raacsiiyo axadukum qofkiin halaa malii'in mid maal qaba korkiis haddii la raacsiiyo oo cali yidhaah cumarow xusmaan waa nin maal qabeena oo qolkii baan ku leeyahay ka doona isaga falyatbaca raaco xadiidkii muxuu nawey muttafaqun calayhi axraja lbukhaari muslim toddoba waxaa weeye an yukhaaliqahu inuu muslimka muslimka kale kula dhaqmo bikhuluqin dabeecad xasanin wanaagsan haddii lasii fasiray oo fayabdul muslimkii wuxuu siinaya lahu muslimkii kale almacruuf waxalla wixii wanaagsan oo dhan buu siinaya wayakuf muslimkii waa ka reebaya canhu muslimka kale xaggi aladaa dhibkuu ka reebaya wayulaaqiihi muslimkii muslimkii kaluu la kulmaya biwajhin weji buu kula kulmaya talqin furfuran yaqbal muslimkii waa aqbalaya minhu muslimka kale ixsaanahu wanaaggii uu kula qaabilo baad ka ogolaanaysaa wayacfu muslimkii muslimkii kale waa cafinaya can isaatihi xumaanyaalkuu ku sameeyey waa ka cafinaya walaa yukalifuhu muslimkii muslimkii kale kuma mashaqeeyo ma waxaanan laysa ahayn cindahu muslimka agtiisa waxaan ahayn ha kuma shaqaynin oo falaa yadlub muslimka ma dalbo alcilma aqoon min jaahilin qof jaahilan wax aqoon waxay barha dhihin maxaadu dhihi maba yaqaan isaga naftiisa kolka waxaad kuma shaqaynaysaa wuxuusan awoodin wanaagtiisa oolin falaa yatlub muslimkii ma dalbo alcilma aqoon iyo waxbarid iyo masala sheegid min jaahilin aqoon laabe xaggi kama dalbo walal bayaan warcadayna kama dalbo min cayiyin goray xable qof hadalkaba dhibaayo amaba warka fahmo gaaban oo waxba caddayn karin waxay caddeeha dhihin ma yeeli kare isagaba fahmiyo fasaaxo uma dhalan walal bayaan war cadaynka ma dalbo min cayiyin mid ingale ama aan waxba ogeyno koray xablaah liqowlihi tacaala ilaa hadalkiisiibaa u daliila khud ayuha rasuulu lkariim waxaad qaadataa alcafwa waxa fudud min akhlaaqi innaas dadka dabeecadooda ha qaado wa'mur waxaad fartaa ummadda bilcurfi wanaagga wa acrid waxaad ka jeedsata caniljaahili aqoon w ayadda ajmacu aayatin fii kitaab illah min akhlaaqi alfaadila akhlaaqdii qiimiga badnay hay badan bay ku soo arooreen laakiin hay ugu kulmin badan hay wey khudi ilcafwa waamur bilcurfi wacad can iljaahil markii malaku jibriil calayhi salaam uu nebi maxamed ula yimid calayhi salaatu wasalaam hay-adda uu yihi waxaan raba inaad ii fasirtid awaamirtan eebe khudi ilcafwa waamur bilcurfi wacalcil jaahilin saddex amar wey ee waxaa lay farayo ii sheeg haddaad tahay malaku jibriil markaasaa jibriil yidhi xataa as'ala rabbi allaan ku noqonaya oon leeyahay hay-addan maxaad ula jeeda jibriil eebbuu ku noqday oo soo weydiiyey macnihii hay-adda tafsiirkii jibriil oo wada ayaa yimid yaa muxamed in allaha ya'muruka an tasila man qadacaka wa tacfuwa can man dalamaka wa tucdiya man xarama waa ka tafsiirkeeda qofkii ku dulma iska cafi qofka wixiisa ku diida waxaaga si qofka ku gooyaana adiga xariiri sidaana lagu farayago makaarimulakhlaaq qeybtii ugu wanaagsanaydu markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yihi bucistu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa la ii soo bixiyey dabeeco wanaagyaalkeed waxay nebiyaashii hore qaateen maahaane intii u dambaysay inaan qaato waana taayadii khudi ilcafwa waamur bilcurfi wahad can jahiil umuna caaishana markii la weydiiyey akhlaaqdii rasuulka waxay tihi kaana khuluquhu lqur-aan qur-aankaad khuluqdiisa ka qaadanaysaan oo sidaan qur-aanka tilmaamayo ayaa suubanuhu ku socday ilaahna iyaduu ku ammaanay wa inaaka lacalaa khuluqin cadiim kolkaa dunida wixii nabiga uu ku hantay ee makhluuq leylkii ugu hogaansamayba dabiicad wanaagga yahay wasadaqa allaahu fii qowlihi walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlika w min dabiicad khalafsan haddaad ahaan lahayd waa lagaa kala tegi lahaa wakadalika sidaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa raggiisuna ahaa sayd cumar ibni alkhadaab radia allahu canhu ayaa amiirulmu'miniina oo talada muslimiinta hayay markaasaa oday reer baadiya ayaa u yimid markaa nin odaga adeer u yahay xur ibni qays la dhihi jiray waa wiil yaroo fariid ah sayd cumar radia allahu canhu wuxuu ahaa in isku duwa dadkan loo yaqaano baarlamaanka ama la yaqaano majlisu shuura sayd cumar baa sameeyey calayhi ridaa wara wuxuuna ka dhigay raggii qur-aanka yaqiinay lafdan wa macnan wuxuu ku ururiyey gurigiisa wuxuu dhihi jiray wixii mashaakila ee muslimiintu leedahay baan idinla soo noqonaya si ay caqli iga siinaysaan halkaasay joogeen marka wiilkan xor ibni qays ayaa wuxuu ku jiray dadkii qur-aanka yaqiinay aada ugu wanaagsana raggii buu ku jiray odagan adeerkii aabihii la dhashayna baadiyuu ka yimid boqoradii naxasyada ah ee nabiga dhaqaalayn jiray ayuu ka mid yahay markaasuu yihi yabna akhi wilkii buu ku leeyahay waxaan maqlay ninkan dadka xukuma agtiisa inaad qiimi ka leedahay oo raggu la tashado inaad tahay faadkhilni calayh dhiigee ninka waayo waa kuusoo idan weydiinay yarkii sayd cumar buu u tagoy oday adeerkaya oo baadiye kayin baa ku doonay markaasaa sayd cumar yihi iisoo geli odaga markuu sayd cumar arkay sheer baadiye qallafsan buu asalaamu calaykum ma hore bishinta hoosuu qaniinay markaasuu yihi ti guuxay yarna alkhitaab buu yihi wiilkaaga yar es odagii khitaab ahaa dhalay inaka laa taxkumu fiina bilcadli walaa tucطiina aljaza deeq weyna kuguma qabno cadli naguma xukuntid gambarkii adaa ku fadhiya balha meesha noo dhigti intaasuu odagii fooshay sayd cumar marka iyo edab daro rishmatus ushiisa gacantuu ku wataa kama hadliyo qof edab daran dhanka duusaara waa miceeya cumar baa kuulaaday kolka cumar ushii hahaabanayo ayaa wiilkii mushkilo ku timid odagan waa adeerkiis adeerkaa hortaada haddii lagu tumo ceebta ka badan macayta haddii kale adeerka hadduu edab daran yahay oostumid mudan yahayna adiga haddaad keentayna oo odaga kan iyo adiga heshiis baatiinso kuma iman karto hadduu cumaru cadligiisa la yaqaanay uu u gafo iska maagayn markaa wiilkii xiraaj xiriiri buu galay markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin meeshuu warka wiilka ka bilaabay adag kana yabna alkhitaab buu ka bilaabay iyo guuc iyo bishintoo la qaniinay iyo hadalla aan jirin cadlina naguma xukuntid deeq weynana ma siisid meeshiina adaa fadhiya masiibaa goorta noo kaa gelisa markaasuu wiilkii ya amiira almu'miniin in allaha subxaanahu watacaala qaala linabiyihi khudi ilcafwa waamur bilcurfi waacrid cani iljaahiliin wahada min aljaahiliin adeerkay waa maad wuxuu ogyahay male ilaahna saanuu nabigiisii ku yihi dabeecadda cumar lagu yaqaanay kaana waqaafan cinda alayaad aayadba haddii la keeno cumar ma tilaabsan jirin ayadii baa maskaxdiiya beerka ka gashay qoshiina waa iska tuuray gambarkiisuu ku fadhiistay odagiina waa xafiyey gurigiisaa lagu naqay idan hadduusan wiilka ahlu cilmi ahayn mushkilada maxalisantee ee wiilkii baa sheekh caalim ah ilaahna abshirta waafajiyey haddana wuxuu helay nin xaqa yaqaana waa waasin cumar xaq nin yaqaan oo haddii xaq loo sheego aan dhaqdhaqaaq dambe u noqonin ayuu helay hay uu ku dul akriyey khud qaado alcafwa waxa fudud min akhlaaqi innaas dadka dabeecadooda wamur waxaa dadka faraysa ha noqdo bilcurfi xalaal waajib iyo sunna ha noqdo wacarilka jeedso can iljaahilin aqoon laabooyinka ha ka ficilla qaadani dan uga bax wa qowli rasuul nabiga hadalkiisiina waa u daliil aleyhi rasuulka korkiisa asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo ha nabiga yihi itaqi illah eebba weyna ka baq xaysuuma meel alla meeshaad kunta ahaatidba eebba uga baq waaracsi asayi-a xumaani hadday kaa timaad alxasana wanaag ka dabage qof haddaad u gaftid icafidhe haddaad eebba u gaftid istikfaariya tawbo weligaa yaallaha sayi-ada ha ku waasanin degdeg ahaan uga keen dadka toobadoo la aqbalayana waa dadka markay gafka ogaadaanba kataba keena xasanadii waxaa qur-aanka kariimka ku sugnaatay inuu eebbe yihi subxaana fii suurati nnisaa inama tawba cala allaahi liladiina yacmaluuna suu-a bijahaalatin uma yatuubuuna min qariibin fa ulaa'ika yatuubu allahu calayh idan markaad gafka ogaatidba haddaad gafka adoo og sii daa'imtid kabiir uu noqonayo hatuu xataa dadkii la ammaanay waxaa lagu ammaanay walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun markay gafka ogaadaanba waa ka soo noqonayaan waatbic raacsi asayi-a xumaanta kaa timid adigay kaa timid alxasana wanaag ka dabage marka la yska dabageeyo xumihii iyo samaha maxaa qiimiga iska dabageyntii uu noqday tamxuhaa xasanadii maa sayi-adii tirtiraysow wa fi lkitaabi alcasiiz ina alxasanaati yudhibna sayi-aad inay tebinayaan saasaa qur-aan kariimkaana ugu soo aroortay tamxuhaa xasanadiiba sayi-adii tirtiraysa maxalu shaahidkii waa kan wa khaaliqi innaasa khaaliqi lmuslimiin laguma oran walaa qaraaba lama oran dad idaylkii wey muslim iyo gaal wuxuu noqdaba dabeecad macaan dadka inaad kula dhaqantid waad faran tahay wa khaaliqi waxay la mid tahay waquuluu linnaasi xusnan oo kaley la mid tahay wa khaaliqi dadka waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin dabeeca kula dhaqan xasanin wanaagsan wallahu aclam